iyo sharafci heeda hooyaday kulan waan dhegeystayaal idilkiinbaa meelo joogtaan si walbad inoo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikhdu waxay ku aasteysan tahay lxlabaatanka bisha februari sanada laba kun barnaamijka kulanka kenya ku dhegeysan doontaan waxaa ka wararkii ugu dambeeyay ee magaalada lascaanood oo weli marka ay ka jiraan shaqaaqooyn udhexeeya somalilan iyo ciidamo deegaanka ah tukanraqna waxaa ku dagaalamay sida lasoo warinayo ciidamo somalilan iyo kuwa puntland xilli la sheegay in kuwa somalilan ay isaga baxeen deegaankaasi iyana waad dhegeysan doontaan gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan wuxuu muuse biixi hogaanka somalilan ku eedeeyey inuu leeyahay dhibaatada iyo mas-uuliyadda ka jirta ama mas-uuliyadda dhibaatada ka taagan magaalada lascaanood uu asagu amray in la weeraro waad dhegeysan doontaan ugu yaraan saddex iyo afartan ruuxna waxay ku geeriyootay dooni ay saarnaayeen oo iyagoo muhaajiriina ah markaa ku qallimatay xeebaha talyaaniga qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha sheekooyinka layaabka warar gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ayaa dhegeysan doontaan anigoo cabdicais beerada barnaamijka ila socodsiin doona cabdirasaaq salaad isaaqa farsameyn doona markale kusoo dhawaada kulanka k n geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy duunilaama ay midihba geesteed hoobaan isgaadhiyo gunti midhaa caashadee halsaaad gaadhsiin sidaartamad guyaad dhalay hadba kaynta geedane galabba loo sida ramad guyaad dhalay hadba kaydinta geedale weli sooso dheergeli cungulub coonaadiyo weli sooto dheergeli gabadyahay kalgacal baan buurtaan ku eegabaa gabadhyahe kalgacalbabuurtaan ku eegabaa qalbigay hega gelisa gabadhyahay kalgacal baan ku eegaba gabadhyahay kalgacalbaan baan ku eegaba qalbiga higa gelisa waxse aanan garanay cashaday halka aad gaadhsid سبيلنا kalgacal baan goortii aan ku eegaba qalbigayga gelisaa yeere kale ayaa ka mid aha ku luuqeynaya allah u naxariistee fanaanka maxamed axmed kuluc waxayna daafur ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaadduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa oky oky oky haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadabidkahaa ku noolo qaybaha hore ee barnaamijka kulanka k n ayaa gudagelan dhegeystayaal aynu ku ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo weli waxaa lasoo warinayaa in marka ay ka jiraan shaqaaqooyin iyo markaa rasaas tiralteel ah oo iswadaarsanayaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale maleeshiya deegaanka oo la dagaalamaya iyadoo toddobaadkii saddexaad magaalada ay ka soconayaan qeybo kamid a ah dagaalo xoogan oo udhexeeya ciidanka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka oo iyagu is-habaabulay kana soo horjeeda in maamulka somalilan ka arrimiyo magaalada waxaana sii kordhayay khilaafka iyo colaada ka taagan magaalada laascaanood iyadoo ay arrintaa jirto gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo shir jaraacad qabtay waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ka jira laascaanood isagoo markaa dhaleecin dusha kaga tuuray hogaanka somalilan gaar ahaan madaxweynaha somalilan muuse biixi uu ku eedeeyey inuu markaa isagu lahaa amarka lagu weeraray dadka birmigeedada iyo dadka rayidka ah ee markaa lagu dhibaateeyey magaalada laascaanood wuxuu sheegay in iskuday waliba iyo dadaal weliba oo ay ka wadeen gobolada sool iyo sanaag ay markaa ka socon waayeen dhanka hogaanka somalilan muuse biixi oo isagoo markaa sheegay in isagu uu matalo dadka gobolada kasoo jeeda ayna muhiim tahay in la dhegeysto tabashadooda nabadna lagu xaliyo waxa markaa sheegay in dadaaladii ay wadeen gebi ahaanba ay ka socon waayeen dhanka xukuumadda gaar ahaan hogaanka somaliland muuse biixi waa kan gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo arrimo badan ka hadlay runtii u joogay gobolka howl shaqo laga soo bilaabo sideed iyo tobankii bishii hore waxaad ogeedeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka kasoo bilaabmay dilkii ka dhacay lix iyo bishii disembar ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayey iyo dhibkii ka dambeeyey ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ay arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aada u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafti ka socday somalilan oo yimi magaalada laascaanood waxaanse eh, runtii aan raba maanta inaan halkan ka caddeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xari kasta oo aanu soo xidhnay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha waxaa jirtay markii ay ahayd lixdii bii shartan in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada waddiga saddex iyo soddonka ahaa iyo dadka hogaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communicate ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arrintaasi isu beddeshay dagaal gacanka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xaliyo kuma qanacsadeen markaa markii xigtayna maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international communitiga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo la isugu yimaado miis wada waxaanu u jeedinay madaxweynaha iyadoo arrintaa ay nagala shaqaynayeen yurubian unionka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka finland u qaabilsan arrimaha geeska afrika nabadeynta iyo wadahadaladu in laba qodob la dhaqangeliyo oo ah xabad joojin in ciidamada xeryahooda lagu celiyo arrintaa iyada ah waanu isla qaadanay garaadada waanu isla qaadanay international communitiga waxaa arrintaa bari furay oo isla habeenkiiba warkaa warka bedelan soo saaray madaxweynaha oo arintii xabad joojin kusoo koobay sidaad ogtihiin ciidamo isu jira boqol mitir ama laba boqoloo mitir ah inaanay ka suuragal ahayn in xabad la joojiyo qof waliba wuu dareensan yahay labaad ee dhacdayna waxay ahayd maalintii koowaad ee dagaalka maalintii ku xigtay ee labaad in la saaro warar xaaladda dab kusii shidaya oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibaddu statement ay ku sheegayso in dadka ka dagaalamaya magaalada laascaanood ay yihiin argagixiso ay soo abaabushay garaadadu soo abaabuleen arrintaasoo meel kadhac iyo gef ku ahayd dadka iyo bulshada ku nool gobolkan islamarkaana wasiirka arrimaha dibaddu uu maalintii saddexaad waraysi siiyey b b c da isaga oo sheegay oo ku celiyay arrinta ayada islamarkaana sheegay in maayarkii magaalada oo ka hadlay duqaymihii magaalada lagu samaynayey uu ku biiray kooxaha argagixisada ah xilkiina uu iska casilay maayarku waa maayar electil la doortay xilkiisa inuu ka hadlay deegaankiisa iyo dhibka gaarayana ma aha shaqo ka tegis arintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqeyn aan loo aabayeelaynin oo la duqeeyey goobihii adeega oo ay ka mid yihiin cusbitaalladu oo runtii aan aada uga xumahay wixii bulshada caalamku ay ugu deeqday gobolkan oo cusbitaalku ka mid yahay dhismihiisa ayna hirgeliyeen wadamada european unionka iyo dowladda ingiriiska oo laga fangareeyey sanduuqa somaliland eh, development fund maanta dhibaatooyin loo geystay qeybihiisii muhiimka ahaa oo ay ka mid tahay habihii oxygiinta ay ka mid tahay soolarkii ay ka mid tahay qaybihii ugu muhiimsanaa la duqeeyey masaajidadii la duqeeyey meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayey la duqeeyey een runtii oo ahayd arrin aada waxyeelo dalka iyo dadka ugu ah maalintii afraad mar labaad markii ay beesha caalamku ka hadashay dhibka loo geystay deegaanka iyo dadka wasaaradda arrimaha dowladda waxay soo saartay statement cusub oo ay ku dhaleecaynayso bulshada caalamka oo ay leedahay bulshada caalamku waxay misliir garaynaysaa oo ay si khaldan uga hadlaysaa arrimaha ka socda gobolka sool waxayna wararka ka qaataa ilaa aan xogogaa lahayn iyo arrinta maanta laascanood ka taagan inay noqotay arrin caalami ah ee aanay ahayn arrin oo kale cid walba ay ka warhayso iyadoo ay yimaadeen dad socda saxaafadda caalamiga ay yimaadeen dad socda hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah oo runtii xoogogaal u ah waxa halka kan ka dhacaya iyadoo ay ku barakaceen dad laba boqol oo kun qof gaadhaya oo ay tuba daadsan yihiin ilaa iyo dowlad deegaanka soomaalida puntland iyo dhammaan deegaanada gobolka iyo deegaanku ka kooban yahay runtii waxay ka bilaabantay arrintaasi oon isleeyahay waxaa dhacay dembiye dagaal oo ka bilaabmay toddobiyo labaatankii diseembar markii dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan dhib geysan loo adeegsaday ciidamada milatariga oon isleeyahay tallaabadaa koowaad waxaa dembigeeda qaadanaya guddoomiyihii gobolkee markaa joogay iyo taliyihii aaga cali bare labadaasaa qaadanay aan isleehay kadibna waxaa xigtay duqayntii bilaabantay maalintii labaad ee dagaalka oo wasiirka arrimaha gudaha anigoo guddoomiyihii golaha baarlamaanka ah oo jooga oo ku sugan magaalada lascaanood ay wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigii la socday iyo taliyihii ciidanka milatarigu ay magaalada bamgarayn aan loo aabayeelin ay ku sameeyeen waxaan isleeyahay waxaa qayb weyn ka qaatay arrintaa iyada ah oo doonisteeda iska lahaa oo hoggaan u ahaa madaxweynaha oo ah taliyaha guuda ciidanka oo mar walba amarka dagaalku cidda uu kasoo fulayay ahayd waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo wax kasta oo laysku dayey oo nabad ah inuu madaxweyne isagu tusaale ahaan markii ay tii hore jabtay waxaanu yurmiyunika isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arinta tan soo dhex galaan iyaga oo ku wada hadlaya garaadada telefoonka inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigoodu haddana maalintii arrintaa laisla gaadhay madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo inay shir ku qabanayaan magaalada yugoori iyo in arrintii wadahadal lagu dhammaynayo taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatee aanay jirin run waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo waxaa jiray hadalhayn badan oo meelaha ka baxaysay oo aniga igu saabsan iyo waxaan halkan u joogo sida aad ogtihiin waxaa meelaha laysla dhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada laascaanood aniga waxaa laga soo doortay magaalada laascaanood waxaana isoo doortay shacabkeeda iyadaanan mudanimada baarlamaanka ku matala waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo haddii ay nabad helayaanna inaan nabad u doono oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado haddii la dulmiyayana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraane kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qofaan habeena jirin arintaa iyada ah madaxweyne tallaabo kastoo aad qaadday way fashilantay waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala erdhaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax damboo haray ma jiraan sida keliya iyo badbaadada keliya maanta jirtaa waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta ood aqbasho baaqii odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beelaha dega gobolada tani ay yeesheen qodobadooda inaad maanta fuliso maaha berrito waxaan leeyahay fuli maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arrintaas si aanay u dhicin arrin hirtaayo reebta si aanay u dhicin in dadka deegaanka ku wada nool aadan ugaga tegin colaad raagto oo inaanay dabka kala qaadan aanay u dhicin adiaad baad mahadsantied gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayuu ahaa oo markaa warbaahinta la hadlay kana warbixinaya xaaladii ugu dambeeyay magaalada laascaanood dadaaladii ay wadeen ee ku aadan nabadeynta iyo xalwiirida khilaafka ka aloosan iyo colaada ka taagan magaalada sidaad maqlayseen waxa uu dhaleecin dusha kaga tuuray hogaanka somalilan iyo xukuumadda uu muuse bixi ku eedeeyey in dhankoodu ka jiro cagajiid badan dhan siday u wajaheen iyo qaabka tallaabooyinka ay qaadeen ay yihiin qaldan sidaad maqlayseen uu sheegay in tallaabo walba xukuumaddu ay qaaday inay noqoto mid marka guul daraysatay Eh, dhinaca kalena xildhibaan maxamed abiib oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo warbaahinta la hadlay isna waxa uu sheegay in uu la yaaban yahay sababta golaha wakiiladu kaga aamusan yihiin inay markaa go-aano ka qaataan kana hadlaan khilaafaadka iyo colaada ka aloosan magaalada laascaanood muddo saddex todobaada ah, isagoo sheegay in beesha caalamka iyo xubnaha xukuumadda federaalkuba ay arrintaa ka hadleen waa kan xildhibaan maxamed abiib horta qoladiina warbaahinta waa idinka raaligelinaya fadhiyada laydinka saaro anigu dadka maalin walba waxaan ku wadhaa warbaahinta golaha yaal laga saar idinkuna inaad ku dagaalantaan oo tiraadaan dastuurka aad adeegsataan dastuurku cid gaara awood ma siin xaq widi siiy haddaad xaqaaga difaacan karin wadaaday ku tallaa taas waa mid weeye goluu fadhi xidhan ha yeeshaa saakal cid alle cid ku talisay na ma jirta waa waan aqbalnay waan aqbalnay wuxuu goluhu ka wareegeysanaya in waajibkiisii uu guto dalka laba afar iyo labaatan maalmood ayuu dagaal ka socdaa ciidamadii qaranka iyo shacabkiina halkan ay isku dilayaan isku jabeen waxayd goluhu inuu waajib uu dood ka yeesho furan oo xaaladda dalka arrin laga dhuuman karo oo fadhi xidhan lagu dhuumaalaysan karo maaha hadde fadhi xidhan lagu dhuumaalaysan karo maaha waxa weeye intaanu fadhinay saddex arrimood ayaa dalka dhacay ceelaf bay dad walaalaya ah isku dileen golahan waxba kama odhan waxaa maalin walba dush hoos dhigmaalaha waxaa maalin walba laysku haystaayoo weli dhibaatadiisu taagan doorashooyinkii dalka golahaygu ka dhuman waxba kama odhan maalin walba waxaan halkan golaha la dhex jirnaa kala hadalnaa war dadkeenna aynu xaaladda siyaasadeed dalka ka hadalno aynu maaha wax wanaagsan iyo go-aano wanaagsan ayaa ka soo bixila haddii laga doodo bilaadanku hadduu mas-uuliyaddiisa ka dhuntana wax macnou leeya ma jirto wax macnou leeya ma jirto saaka fadhi xidhan baa socda fadhiga xidhan cid soo jeedisanaanu ma aqaano maanta o dhan baa dhegaysanaya haddaa imika shirgudoonkii xubin conclusion baa gaarinayo soo saaraynaa conclusionka golaha wakiiladu waxuu ka dooday kow oo dood laga yeesho ay shacabku la socdaanoo fadhi furan lagaga dooday labo tallaabada labaad waa maxay marka nin waliba wuxuu wixii ra'yigiisii hadlo golaha wakiiladu maxamed ay ra'yigiisa cid maxkamayn karto laakiin go-aanka waa layga guulaysan karaa anigoo la ra'yi yahay sidee loo guulaystaa cod baa la qaadaa dee waa loo codaya dee kaasaa la ydhahdaa go-aan gole ama qaraar gole la ydhahdaa kaasina wuxuu ku imanayaa fadhi furan oo shacabka ka warhayaan oo maad aragtay saxaafadiina laga saaray golo ay goobjoog ka tahay maxaa la qarsanaya la hursanayaa waxaa ogtiina ka waraysaan guddoomiyihi golaha wakiiladu inuu labaatan maalmoodu maqan yahay oo uu sool fadhiyo oo maantana u hadlay maantana u hadlay anigu ninkaasi inuu dalka u maqan yahay baan aaminsana inuu hadalkiisana si wanaagsan uu hadlo weli uu dalka rajadiisa wanaagsan ka shaqaynayo ayaan aaminsana gudoomiye cabdirasaaq khaliif axmed maalintii dhowdna waa sheegay waxaan ku celinayaa war ninkaa la dhegaysto war ninkaa wixii loo diray maalintii ugu dambaysay annaga golaha yaga annaga waxaa noogu dambaysay fasaxa intaanaa gelin laakiin madaxweyne aqalka fadhiya iskee kahay dambeeyey inuu tashadeen mana fiicna nin marka la diro ee arrin loo diro in laga daba hadlo suuqa laga dhaleeceeyo la yidhaahdo maad aragtay iyo arrimo wanaagsan laga daba idhahda ma wanaagsan waxa weeye ninkaasi xubyaha golaha joogay annaguna dalkoo maqanyaan aaminsanahay cid war caddaana ka sheegtay oo dalkama maqna tirin ilaa ma hayno waxaanu aad uga xunnahay oon ku celinayaa baaqayga maanta war dadka wixii dhinta u dhintay inta nool ee gaajoonaysa derbiyada waran ee ilaa etoobiya waran gargaar ha lala gaadho wuu dhammaan doonaa dagaalku dhammaan doona naanaysaa xun ee ka hadhi doona iyo hadallada xun ee ceebteen waxba tarayna ha laga gaabsado ee shacabka maadarati calool xumaynaya halaga gaab dadka waxaa la taro golaha wixii ka soo baxana berri toole hadduu xaaladdaa u fadhiisan waayo oo berri kula furan lagaga hadli waayo arrintaa dee golahan wuxuu ummadda ugu filayaanu garan maayo markaa idu mas-uuliy mudanayaasha kalena waa weydiin doontaan shirgudoogkana waa weydiin doontaan sababta golahu uga hadli laayahay qadiyadda dalka dhan gilgishay ee adduunyada gilgishay safiirkai maraykanku maalintii dhawatoole wuxuu idhi waa arrinta laascaanood waa arrin caalamiya bu golaha ammaankaa waxaa ka hadlay golaha xamar fadhiya ee aan shaqo ku lahayn xamar fadhiya wakiilada ayaa ka hadlay arrinta laascaanood siduu golaheenu uga hadli kari waayi karaa siduu uga hadli waayi karaa golaheennu halkuu kaga dhuumanayaa mas-uuliyadda intaa leeg walaalayaal golihii khusaysay ee dalkan lahaa ee qarankan lahaa ee laascaanood lahaa ee hargeysa lahaa ee burco lahaa ayaa ka dhuumanaya waajibaadkiisa kii xamar fadhiyana u ka hadlay ma garba laba jeer baa jamciyadda qurumaa ka dhexaysa lagaga hadlay igad baa lagaga hadlay golaheennina kama hadlayo wax la qaadan kara maa aad iyo aad baad umaasanta xildhibaan maxamed ayib oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayuu ahaa markaa dhaleecin u jeedinayay xubnaha golaha wakiilada uu sheegay inay ka gaabiyeen wax kaqabashada xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada laascaanood waxaana magaalada hargeysa xubnaha golaha wakiilada somalilan ay ku yeesheen kulan arbaabadu xiran yahay oo saxaafadun ay dibajoog ka tahay waxaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay gudoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha wakiilada somalilan ahna kusimaha gudoomiyaha saciid miro faarax oo isagu sheegay wixii kasoo baxay kulankii albaabada u xirnaayeen sheegay inuu guddi u saari doonaan xaalada colaadeeda ka taagan magaalada laascaanood sidoo kalena tilmaamay in ganaax lagu soo rogi doono xildhibaan maxamed abiib uu sheegay inuu markaa jebiyey xerarkii sharciyada ee golaha wakiilada aad buu mahadsan yahay gudoomiye-xubeenka eh, labada golaha wakiiladu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastacil ala murdin wadiin bacda asalaamu calaykum raxmat ullahi tacala wabarakaat shir guddoonka mudanayaasha golaha wakiilada maanta oo aanu halkan fadhigayga caadigaha ku fadhinay toddobaadii subaxnimo ilaa iminka waxay mudanayaashu uga gudanayaa shaqadoodii dastuuriga ahayd ee loo igmaday loo doortay u fadhiyeen wakhtiga intaa leegshid xidhanna u yeesheen inay wax iska weydiiyaan guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaana qadiyadda laascaanood waxayna ka soo saareen qodobadan ugu horrayn mudanayaashu waxay tacsi tiiraanyal u dirayaan ciidamada qaranka iyo shacabka labadaba ku dhintay dagaalkii qaraaraa ee ka dhacay magaalada laascaanood iyagoo ka tiiraaya sanoo ka xun waxayna leeyihin wixii dhintay ilaahay ha naxariisto wixii dhaawacana ilaahay ha shaafiyo alla bogsiiyo sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa oo taageerayaa soo jeedintii salaadiinta ee ahaa baaqa nabadda inay joojiyo xabajoojin la sameeyo xabajoojin la sameeyo oo la taageero xabajoojinta labada dhinacba garaadada iyo salaadiinta ciidamada la kala durkiyo qadiyaddaana runtii waa qadiyadaanu isleenahay waxaa ku imanaya xalka si loo badbaadiyo dhiigga qodobka saddexaad ee aanu soo garanay waxa weeye ee aanu soo jeedinana inaanu magacoobna guddi mudanayaalah oo ka shaqeeya qaabkii arrintaas salaadiinta u xil saaran iyo dhinac walba uga shaqayn lahayd sidii arrintaa xal looga gaari lahaa oo loo badbaadin lahaa dhiigga arrintaana runtii guddi baanu soo saari doonaa halkan ka magacaabi doonaa insha allah ee ka kooban ilaa koob iyo toban xubnood ugu dambayn goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu aad uga xun yahay mudano ka mida ah mudanayaasha golayaha wakiiladu intii lagu jiray fadhiga doodii aragtidii mudanayaasha inuu dabadda u baxay awooddii golaha gacanta ku qaatay oo uu halkaa ka hadlay o yidhi bisha waxba lagama wado aad baan uga xunnahay ganaax baanu ka soo saarnay kalfadhigan inaanu ka soo xaadiri doonin golaha wakiilada wixii ciqaabana waanu soo saarayna insha allah bilbilahi kariim mudane maxamed abiib yuusuf oo awooddii golaha qaatay halkaa ka hadlay aad baan uga xunnahay aad baa umahadsantihiin goluhu waa jawaabta suurigaabuu gudanayaa wuxuu ka qaban karo xalka guudna diyaar buu yahay wuuna ka shaqaynayaa asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan ahna kusimaha gudoomiyaha siciid miro faarax iyuu ahaa markaa ka hadlayay kulan labadu xiran yihiin xildhibaanada golaha wakiiladu ay ku yeesheen magaalada hargeysa uu ka warbixiyey warbaahintan oo kaga hadla waxaabiyey kasoo baxay isagoo markaa sidaad maqlayseen sheegay in guddi ka kooban koo xubnood loo saari doono xalinta khilaafka magaalada laascaanood oo weli aan ugu guuleysan la xaliyo iyadoo saddex todobaad dagaalla xoogan ay ka soconayaan magaalada barnaamijka kula ka dhegeysanaysan idaacadda kulmi waad nagala socotaan dhegeystayaal maxaan ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex dumee cayaaraxo weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamij kulan knn warbaahinta kulmin ad nala socotaan dhegeystayaale markaana talyaaniga haddii aynu eegno in ka badan saddex iyo afartan ruux ayaa waxay ku geeriyoodeen dooni ay saarnaayeen oo markaa quustay xilli ay maraysay xeebaha talyaaniga siddeetan ruux oo kalena waa la badbaadiyey kadib markii la sheegay in doonidii ay saarnaayeen oo ay u badnaayeen dad muhaajiriin ah oo qaxooti ah ay ku quustay xeebaha magaalada karatoon loo yaqaano oo dhacda koonfurta gobolka calabria waxaa markaa badbaadiyey dooni kale oo weyn oo ay saarnaayeen xubnaha ilaalada xeebaha talyaaniga waxayna markaa ka dhacday shilkan halka loo yaqaano stikato de cotro oo markaa dhacda qeybo kamid ah koonfurta xeebaha talyaaniga gaar ahaan gobolka calabria waxaa sidaa xaqiijiyay saraakiil ka tirsan ilaalada xeebaha warbaahinta la hadlay ciidamada ilaalada xeebaha oo qoraal ay soo saareen soo dhiga bartooda twitter-ka waxay sheegeen in weli ay socdaan dadaalo lagu baadigoobayo xubno kale oo markaa la aaminsan yahay inay yana yihiin muhaajiriin saarnaa doonida qallimatay inay saarnaayeen kuwaasi oo baadigoob loogu jiro helitaankooda wakaalada wararka ee ku hadasha afka dowlada talyaaniga ee ansa waxay sheegeen in weli ay socdaan dadaalo lagu baadigoobayo xubno kale oo markaa la aaminsan yahay inay kamid ahaayeen dadkii saarnaa doonidan ku quustay xeebaha talyaaniga warbaahinta kale ee guduhu waxay qorayaan in weli ay socdaan dadaalada lagu baadigoobayo in loo loogu helo dadkan markaan la aaminsan yahay inayna kamid ahaayeen muhaajiriinta saarnaa doonidan qalimatay ee markaa xeebaha badda talyaaniga ku quustay manuel kura oo isagu ah sarkaal u hadlay gobolka waxa uu markaa sheegay in doonidu ay kasoo dhaqaaqday halka loo yaqaano izmir oo dhacda bariga dalka turkiga afar maalmood ka hor iyadoo markaa soo qaaday dad ee eh, u dhashay wadamada afghanistan bakistan iyo soomaaliya qoraal ka soo baxay maamulka gobolka waxay yiraahdeen sida ay noo sheegeen xoogaha aynu helaynana aynu ku ogaanay saraakiishuna ay noo sheegeen ilaa ruux ayaa saarnaa doonidan ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay maamulka gobolka waxaa la helay yaa laleeyahay afartan ruux oo markaa la badbaadiyey iyadoo oo markaa sida uu sheegay luka carry oo ah afeen u hadlay kooxaha samata bixinta oo warbaahinta sidaa u sheegay dadkan waxay kasoo baxeen ayaaraleeyahay oo doonidan kasoo raaceen bariga dalka turkiga magaalada loo yaqaano izmir waxaana muhaajiriinta saarnaa doonidan ay u badnaayeen muhaajiriin isaga kale yimid dalalka afghanistan bakistan iyo sidoo kale soomaaliya waxaa la aaminsan yahay in dadka tiro badan ay geeriyoodeen maadaama saddex iyo ruux la sheegay inay geeriyoodeen tiro kale oo sideetan la badbaadiyey welina xubno kale raq iyo ruux halka ay dhigeen lala-yahay oo baadigoob loogu jiro waxaase la aaminsan yahay in doonida quustay ay markaa ay qeyb ka ahayn dadkii saarnaa dowladduna waxay sheegtay inay markaa dadaal ay ugu wado sidii markaa loo wadi lahaa dadaalada lagu samato bixinayo dadka markaa la aaminsan yahay inay qeyb ka ahaayeen muhaajiriinta saarnaa doonidan talyaanigu waxaa inta badan u tahriiba kumanaan ruux sanad waliba iyagoo kuwaasi oo doonaya markaa inay ka gudbaan xeebaha badda mediteranianka iyo xeebaha kale ee caalamka si markaa ay qaarada yurub u gaaraan nafsadoodana u haliga hay-adaha qaramada midoobey waxa mar walba sheegaan in sanad waliba ay kumanaan ruux ku geeriyoodaan xeebaha khatarta ah ee badda mediteraneanka loo yaqaano oo iyagu dadku inta badan ay naftooda haligaan si ay u gaaraan yurub oo markaa door bideen inay helaan nolol ka wanaagsan midda ay ku haystaan dalalkooda ay hareeyeen colaado dagaalo aafeeyey iyo sidoo kale faqri taa badelkeedana ay door bidayaan inay gaaraan dalalka yurub si markaa ay fursadu ugu noqoto inay ku noolaadaan barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network খোদায়ার চেয়ে করে রুহিং صحيح heystan uu ku luuqeynayo fanaanka xasan aadan samaadshar waxaa eryada iskale abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi allah u raxmade waana heystii beerluba ama baladweyn waxaana markaa ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka in heyse kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaala diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin axada taariikhduna waa lixii bisha februaayo sanadka labada waa maalinta konton iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol iyo sideed cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol ciidamo ingiriis ahaa ayaa kuwii talyaaniga ka qabsaday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta oo kalena sanadii labada kun waxaa magaalada muqdisho lagu aasay allaha u naxariistee jenaraal cabdi kaahiyo faarax oo loo yaqaanay harag shabeel kaas oo shalay oo kale ee kooxaha hubeysani ku dileen magaalada muqdisho maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun tobankii ugu yaraan shan labaatan ruux ayaa ku waxyeelowday weerar ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka s y l oo kasoo horjeeda madaxtooyada soomaaliya maanta oo kalena sanadkii kun sideed dalka faransiiska ayaa la shaaciyey inuu ka baxay nidaamkii boqortooyada waxaana la sheegay inuu yahay dal jamhuuriyad ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan shantii dowladii xiligaasi ee dalka syriya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah dowladihii ka jiray dalalka jabaan iyo jarmalka waxayna syriya ku biirtay dagaalkii labaad ee adduunka oo xilligaasi socday maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol kontan labadii dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay sameysatay hubka nukliyeerka maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolsagaashankowdii madaxweynihii xilligaasi ee dalka ciraaq ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka kuweyt ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun malkiilihii hore ee kooxda kubadda cagta chelsea roman abromofig ayaa ku dhawaaqay inuu kooxdaasi ku wareejiyay hay-adda chelsea foundation kadib markii ay dowladda u k sheegtay inay cunuqabateen kusoo rogayso shaqsiyaadka u dhashay dalka ruushka guud ahaana waa egeynta xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luule tahay xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay nala socodsiineysay markaan warbixinada kale ee barnaamijka haddii aynu sii aanbaqaanana qarax ka dhacay qeybo kamid a ah dalka bakistan waxa uu sababay dhimashada wiiran afar ruux iyo dhaawaca afar kale majir cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay qeybo kamid a ah barqaan halka loo yaqaano oo shan boqol kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalo madaxda gobolkaasi ee kuweta waxaana markaa lasoo wariyey in khasaaruhu uu yahay eh, mid markaa soo taraya walow tirada rasmiga lagu sheegay inta la xaqiijiyay dhimashada afar ruux iyo sidoo kale dhaawaca afar iyo kale sajaad afzal oo ah sarkaal sare uga hadlay booliska gobolka waxa uu sheegay in markaa ay ahaayeen qaraxu mid markaa ka dhacay meel dadku ku badnaayeen gaar ahaan suuqa taana ay keentay markaa in khasaaruhu sidaa markaa u farabato kooxaha samatabixinta ayaa wada dadaalo markaa ay ugu gurmanayaan dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyadoo inta badan cisbitaalka la geeyey afar iyo toban ruux oo la sheegay inay dhaawacyo soo gaareen walow qaarkood la sheegay inay qabeen dhaawacyo halisa ah waxaynu raadin doonaa baaritaano dhaba oo ku aadan dhacdadan ciidamaduna waxay ka shaqeyn doonaan inay sii ambaqaadaan baaritaanadooda ayaa markaa lagu yaray qoraal ka soo baxay booliska cabdulqudus bisanjo oo isagu ah sarkaal isna bolojistan gobolka lagu magacaabo u qaabilsan xukuumadda waxa uu markaa ku tilmaamay weerarkaas inuu yahay mid argagixiso ah oo markaa ay markaa soo maleegeen kooxa uu argagixiso ku sheegay waxaana markaa la aaminsan yahay in markan qaraxan ay ka dambeeyaan xubno inta badan dhibaato ka geysta qeybo kamida ah wadanka bakistan ugu dambeyntiina waxaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahintu ay hadal sheekada laba wiil oo walaalo ah oo u dhashay dalka bakistan kuwaasi oo markaa ku xirnaa xabsiga guantanamo bay muddo ka badan labaatan sano markii dambe se lasii daayay dhowaan kadib markii la sheegay inaysan lahayn wax dembi ah waana sheekada la yaab leh oo markaa warbaahintu maalmihii lasoo dhaafay hadlaysa cabdul iyo maxamed rabani oo ah laba wiil oo walaalaha bakistan u dhashay ayaa noqday labadii qof ee ugu dambeysay laga sii daayo eh, xabsigan guantanamo iyadoo markaa mareykanku uu qorsheynaya gebi ahaanba in la xiro eh, xabsigan oo markaa dunidu inta badan laga hadalhayn jiray in lagu ciqaabo dhibaatana loogu geysto xubnaha ku xiran ee markaa lagu eedeeyay in yihiin ururada xagjirka ama eh, alqaacida mareykanka siduu u yaqaano waxaana mareykanku u isticmaalay inuu furo kadib weeraradii bishii sebtembar koob iyo tobankeedii lagu bartilmaameysaday qeybo kamid a ah dalka mareykanka senator mushtaaq axmed khan oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuq insaanka ee aqalka sare ee baakistan ayaa sheegtay in marka labada wiil ee walaalaha ah ay gaareen dalka baakistan magaala madaxda islaamabad iyagoo markaa xirnaa muddo ko ilaatan sana ah ko ilaatan ay xirnaayeen kuna xirnaayeen xabsiga guantanamo bay iyagu waxauma galabsan wax maxkamadda lama soo taagin ma jirin wax dacwada loogu soo ogay waynu kaga mahadcelinaynaa mareykanka inay xorriyadooda dib u heleen ay hadalkeeda raacisay waxaa markaa la aaminsan yahay in dhibaato ay ku ahaayeen xabsiga guantanamo dadka lagu xiro ayna wajihi jireen caqabada nololeed labadan wiila walaalaha ah ayaa marka hore waxaa markaa loo gudbiyay xabsiga mareykanka iyaga markaa guantanamo la geeyey bakistanna laga waday oo lagu eedeeyay garaaji sanadii laba kun in markaa dib loogu wareejiyey guantanamo bay halka garaaji laga wareejiyay oo ay ahayd bakistan waxaana markaa ay lagu eedeeyey in iyagu ay ku dhug leeyihiin falal argagixisanimo weliweli sida muuqata ilaa haatan labaatan sano kadib ay caddaatay inaysan wax dembiya ah lahayn markana dhegeystayaal waad kusoo xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay waryaaree kalemaanay war ma haysaane isxoreeye laaskii haddaad waayaxamateen wargaboosow isxoreeye laaskii wuxuu noo xirnaadaba maxaa u dhihi weyd daruurahaa hilaacyo dabla shiday habeenimo dal fog bay ka muuqdaane warawila gubaaqlo waxaad ka tagtay waadacare soobood sidaa daadi soo jiir dibnaahayga soo dhaaf waar war nagama hayside maqaana meelaha joogaanah war kalemaanay war ma haysaane ciidankii somalilan laascaanood way ka baxeen waxayna isugu tegeen baa la yidhi xerada gooja cadde tabarajayday mistafeeradeedu war laascaanood haddaad ku noqonaysa kaama hor joogee waxaa kaloo la sheegay ciidamada somalilanoo tukaraq saaka ka baxay in waddada loo galay ha bixinina jooga miyaa la leeyahay baladba waxaana la yaab noqotay intay tukaraq joogeen lama weeranayna sababta markay baxeen loo weeraray warwaagii hore waxaan maqli jiray waa jabeene jebiya marka sababta weerarku ma sidaas bay ahayd anina weliba dheegi jiray diigroorana biraniinkureeba wurmadeeyo hadalkaagaa waxba kama fahmine hadda way isku furan tahay baa layidhi waddada garowe iyo laascaanood war kalemaanay war ma haysiine guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq axmed khaliif waxaa laya wixii dembi laascaanood ka dhacay wuxuu dusha ka saaray madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuuna yidhi intaa nabad inay dhacdo isagay ka fuli weysay dhiiggan xidhnana isagaa furayey wixii lagu ballamana isagaa ka baxayey wuxuuna yidhi macal beesha caalamka wixii aan ku wada hadalnoo dhan isagaa ka baxay waxa magaalada laascaana ka dhacayna waa xasuuq buu yidhi warbeer horo korneel caara dagaalamayey waxaa la yidhi handarab carriga cudur soo kordhiyo ciladiinuu ku yahay oo cadaaladii ceeldheer ku riday warwaaqlow heeskaas waad qarinayse maanta odayga waa ka leexsantaa miyaa is mootooyin waaqle hargeysa markuu tago xabsiga lintaa ku cabbee maxaa idinka galay warkalamaanay war mahaysiina waxaa la yidhi mas-uul kasta oo isku daya muddadii xilkiisa inuu dheeraysto waxaan ceeb ahayn kama faa'iido muuse biixina waxaan aaminsanahay dagaalkan iyo kala qaybsanaanta somalilan iyo khilaafaadka waxa u keenay markuu isku dayey inuu wakhtiga dheeraysto ama uu ku fakaray inuu isagu soo noqdo doorasho isagu maamulanayo sameeyoon cid kale kursiga imaan marka allah u naxariistay abwan xadraawi hadda ka wuxuu yidhi allahayow gurucanaa marti wakhti goor xun socotood gobonnimo u soortoo kugu tiri gumbaa tah ha u naxariistay hadraawi waxaa kaluu yidhi gamba la soo bixin haddii guula lagu waabo asagoo canaan lagu gudbiya gaaran filanaya gible iyo haddii sacaba lulan loogu gogol xaadho keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudiye garmaqaatayaasha iyo dadkaa beera ruux guran warabaadraawi wuxuu kaloo yidhi xaajadu markay goba'da iyo gowda culus joogto keligii nin gaashaantay waa gola ka fuula aryaadhaha aniguna waxaan maqli jira garima kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga taloo ma kaa go'daa war reer soolo maanta muuse ku diganayaa waxay dhaheen tumtihid gadeedii gorayo ku dhac hayaay warma ma inaanu soo ragaal celinlay rabaan warwaaqlow anugu waxaan la yaabay laascaanood haddii aadnaan degganoynoodba ka baxaysiin maxaad maday uga soo tarxiisheen naw waan qodha iyo xeradaa taa hay ku soo hadalqaadin war taasi adee walnoo haalmaryay waana gaheliinay ismay walan faagfaagdan warwar ma haysiine madaxweynaha somalilan muuse bixi xildiid war culusaa ka soo baxay maysxasile walaagidhii waabadhiyay halowraalahadoaleya aryaa waxa nala dagaalamaya xamaraa laga soo dira miyuu yidhi war farmaaja ka dambeeye miyuu yidhi waar dee haddii argagixiso lagu tuhmay maanay ahayn in la baadho aga wargoonahan ma wiil calidhuxowo uu yahay baad rabtaa in la baadho warwarka waad la waalateene madaxweyne xildiid waraaqa uu dira beesha caalamka wuxuu ku yidhi waxaan diyaar u nahay in ciidamada somalilan aan ka ka magaalada lascaanood oo ilaa soddon kilomitir meel magaalada u jirta aan geyno hase ahaatee waxaan u baahannahay uu yidhi damaanad qaad ah inaan nala soo weerari doonin war madaxweyne muuse waa korneyl jabhadaha la dhahaye maasagiyaa hadda ka baqaya in la weeraro gow hayaay waar muuse waa mujaahid qarannimada somalilan u soo halgamay war mujaahidkii kunsagaalboqolsideetaniyosiddeeddii iyo mujaahidka laba kun labaatan iyo saddex yaa u garnaqi doono talow war xildiid bay ku hayaane xaynta reer kale maanbeenta xaadi oga xarbigaas iyo dagaalka xukunsow uma geynin gormaa muuse xildiida war waxaa kaloo la yidhi qoladan qorshaha dhuuxin iyo qaabka iman doona weligeed khasaare iyo dhibbay qoob ka gelisaaye allahayow maxaa kala qabsaday qab iyo maandhaaf war axmedow waxaa kaloo la yidhi nin qabweyn iyo nimaanuba qabin isqaniine isqadeeriyeene war cabdulla waxaa kaloo la yidhi qosol badana kii qoonsi badan waysqabsa qabsanayaane nin quud jecel ninkaan quuri karin waysqabsanayaane nin qabweyn ninkii aan u qabin waysqabsanayaan war waxaa kaloo la yidhi qabqab hmm. dhaafay bay laba qabiil qaran weyda walilaarey qaragiyaasalen aame war waxaa kaloo la yidhi hmm. qaran dumay qalfooftiis hmm. intaan hoos qandoodnaa kayrkeenna dhaafee qarad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi karayaan weli kale leerey qaralaasa dagaalba walba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya aryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay soomaalilaascana ha joogto amba meel kale ha joogte niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma ogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war kalemaanay war ma haysiine xildhibaan daa'ir amiin jeesow afkau furtay war ma la soo wacay wargooyin fahad kursigiisi maxa loo siin waayey miyuu yidhi war galbeedka hiiraan shabaabkii joogay cagtaan marina miyuu yidhi habiix ama kiid isla kacaynaa maas yidhi war dad faladhaatii waxna laydiima sheegi karee xildhibaan daa'ir amiin jeeso oo beeshiisa khudbad u jeediyey wuxuu yidhi emankii tuuladaan aan xuraysanaan dadnaha yeeray war intay xaajasaan tahay xil dambe soo doonan maayo miyuu yidhi war inuu dagaalka soo galayaa u diiday war waa falantihiina xildhibaanku wuxuu yidhi afar nimoo ilma adeer ahaa weriya cabdalla muumin haysata tolkaeyow adinkaana leedin idinka rabaa inaad difaacdiin maanta ka bacdina in laysoo dacwoodo maahane anugu maayo jeenigiinnuna waa furan yahee dhaqaaqa hadda qaylaha ii soo yeertou yidhi agaa war xildhibaanjeesow ma dagaal buu ku baaqay war kalamaanay anugu waxaan la yaabanahay igraan tahliil markii la dilay aaminana lagu daray xildhibaan aamin jeesow xaggee jiray wah war xildhibaanka dadaalay baafinga diri walinare igraan tahliil qofkii argahan sheegoy ciddii laxawooney waa islarkiina maasire war saxaafadda soomaaliya ka kac waaye maasire wariyeen la xiro kuma cusba saxaafadaana difaaci jirtoo qabiil kama hadli jirin marka waxaan la yaabanaha maanta waxa geela caloosha looga rarayo war saxaafaddii ku kalsoonaan weydayoo wariyaha la xidhay ka hadashay ma qaadeen war ninkii hela talawacan hele wariyaha xaq dhawr warwarka waad naga dhex gasheen xildhibaan jeesow waxau yidhi berigii kacaanka dadaa intay u n c disho ay dhihi jirtay maxamed siyaadaa dilay ikraanna sidii oo kalea loo dilayou yidhi kambeynay ahayd oo dowladdii hore lagula dagaalamayo wargooyin waa afkii sheega ma dhaafte amin jesow intii laysku haysta arrinta ikraan muxuu u sheegi waayey baladba war adinka laftirkiinnaan war hayne xildhibaan jesow hadda kahor wuxuu yidhi igraan tahliil shabaab baa dilay dulmiyaana fahad iyo xertiisa loogu nabayaa war markaas xildhibaanoo rabay hadda doodaan kale ma wasiirow ku rabaa talow hadda haddii jesow wasiir laga dhigo fahada ikraan dilkeedii ka dambeeyey amuu yidhaa war xildhibaan jesow lacalla haddii iswasiir hele daranka walaayaha ka hor inoo tillaabo likagaadu abdale muumagni dembiile kabiir ew am eray war sooraan allaha u naxariisto hadda ka riwaayad dhigaayey wuxuu yidhi tolkayow ina keenaan wasiir doonane haddaan soo helna waa alxamdulilaah haddaan weynana afkan u dhacnay waa bannaanbaxaynaa buu yidhi aryaadhaha kalemaanay waa waalantiin cid idinka nabadgelaysana ma jirtee xildhibaanjeesow shalay markuu baarlamaanka kalamaan ka difaacaya miidinkaa dirsada wasiirse ka dhigay sharciga iyo dastuurka waddanka u yaalow ilaalihaaye inbow maxaasnu difaaci waa xildhibaankayni waaye war kalemaanay war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh imaaraadka u ku maqnaayaa la yidhi maalmahan hase yeeshee c b b dii waxay soo qoreen talaabiib inuu tegey marka waa yaabanahaye maxaa mas-uul kastoo soomaaliyeed loogu xantaa israa'iilow tegey aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how bena runtii kubaal orde asabaalaya buufihe bena runtii kubaal orde asabalayo buufihe war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray eh. berka xunduul wax loo baraa eh. beledka been ku faafihaa war kalemaanay laftirkiinnaan war hayne eh. waxaa la yidhi waxaa la qabanayaa tartan suugaaneed aan weligii asagoo kale la arag macala artis waa lagu tartamayaabaa la yidhi ama farshaxan ciddii ku guulaysatana waxaa la yidhi madaxweynaha abaalmarin weyn siin doona markayda meeshaa fadhfadhiyiina haddaad wax isku haysaan ka qayb gala aryaadhaha gabay iyo guurow iyo jiifto iyo baraambur nin walbaa wuxuu yaqaano fagaaraha ha yimaado waxaa tartanka qaranka loogu magac daray hergeli hibadaade dalka waa dalkeenna waxaan aadaynaa dagaalka waxaan gelaynaa jidda ciyaalka xamada tartankamuu furan yahay war wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala waxau yidhi af iyo addin iyo anfacaba waa ku jahaadi kartaa maanta qofkii aan wax ka geysan dagaalka socdana danyuus wax ma dhaamo war horta tartanka qurbajoog ma ku jirtaa arowaalay walkiilifaday war qurbaha qofkii jooga waxaa la yidhi ah. sugaanta uu ku tartamaya iyadoo fideow soo diraya nadiifa war abgaan cabdidhuux yuusuf xasan eh. oo loo magacaabay guddoomiyaha guddiga qaymaynta tartanka eh. waxa uu yidhi eh. u kala eexa mayno annaku tartamayaasha wuxuuna soo deliishaday ninkii yidhi ilaahu aqoon haygu igu cadaabin eexna ha igu dayn war kalemaanay war mahaysiine ma soconna ma deganna bybyani waa iscasilay war tartanka miyuu ku dhacay ma soconnaa hmm. i a oo soo war bartiisa ku celiye warkaa naga dhex geline sharmaboy wuxuu yidhi fankii waa ka baxay hordhaqafanaanghay war dhinaca uu wado miyuu garan waaye war sharmaboy hadda ka hor wuxuu yidhi hmm. anigu jilaabaan ahaye heesaa maahi marka maadinkaa ku nabaya war calaa kulli xaal kulli waa iska casilay ou yidhi hurdadiiyaana liii diiday war ma taleefon buu ka seexan waaye war maxil cusub baa loo magacaabay war sharmaboy aabbihiis hadda ka wuxuu yidhi allaha soo hanuuniyo wiilkayga marka ma ducadii waalidkaa loo aqbalay war kalamaanay waxaa la yidhi dirir iyo haddii loo ballamo duullan iyo weerar waa inaad ilaahay dartiis ugu dadaashaay dagaalkaad gelaysaana uu daacad kaa yahay dibindaabyad iyo hagartu way kula degayaan uma daalan oo yaaban oo cadowgu daanneeyey oo uu nindoor iyo halyey dabar jaroolaayey oo daqarradii gaaray iyo ciil la darayaysan waagii dilaacana warmaha lagu dubaaxaayo dadnimi iyo qofkii garasho leh wou dumqanayaae dib u socodna lama doonayo ruux dabaadiyahe ha u kala dambaynina jihaad dulucfog weeyaane xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ke kala socoteen warbaahinta kulmiya anigoo cabdicais beer barnamijka la socodsiinaya cabdirasaaq farsameen iyo gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku luuqeeyaan fanaaniinta axmed mooge liibaan iyo saare jaamac caashaqan soo riday halku dhageedunu yahay nabadgelyo sida ramad kareeban raadinaaye sida ramadka reeban ku raadiraadinaaye caashaqaa isoogtay akaraysta hawshe kale raasti caashaqaa isoo riday horaysta hawshe taale raaski cashaqa isoo riday ankaraysta hawshe taale raaski cashaqa isoo riday ankaraysta hawshe kaale raaski kaale raaski bulshada dhintay aan karaysta hawshe kala naastay cashaqa ay soo riday aan karaysta hawshe kale raasbay kale raasbay